alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ka bilaabaynaa caawa in sha allahu tacaala aayadda boqol iyo lixdan ee min suurati aali cimraan in yansurkum allahu falaa ghaaliba lakum wa in yakhdulkum faman da aladii yansurkum min bacdih wa cala allahi falyatawakkal ilmu'minuun allah ayaa nasriga haya cidduu allah u hiiliyo u gargaaro ayaa guusha helaysaa cidduu ilaahay u hiilin waayaana way jabaysaa oo wax guula ma aayaddan iyo aayado kaleo mawduuca ilaahay waa ku sheegay cidduu ilaahay u gargaaraa haalib noqonaysaa cid ka qaalib noqonaysaana ma jirto in yansurkum allaahu falaa haaliba lakum si kastoo jumuucda iyo ciidamadu u fara bataan ka soo hor jeedaa si kastoo hubku u bato si kastoo aalaadka la adeegsanayaa ay u tiro bataan hadduu ilaahay cid nasriga siiyo way guulaysanaysaa lagamana haalib noqonayo waayo yacnii ilaahay haalibka ahaa aan laga haalib noqonayn in laga haalib noqdaana aynay dhici karin ayaa u heelinaya nasriga kii hayay keligii ayaa guusha siinaya khidlaanka waxaa la yidhaahdaa in cid loo hiilin waayo oo markaa la hoojiyo oo loo gargaari waayaa khidlaan la yidhaahdaa marka khidlaanku wuxuu noqonayaa cadamu nasri wain yakhdulkum faman da aladii yansurkum min bacdi innaba ma jirtaa la tilmaamaya cid idiin gargaaraysa hadduu ilaahay idin hoojiyo idin gargaari waayo siiqada loo sheegayna waa siiqo weliba su'aal ah ka'annahu la leeyahy bal car sheega cid idiin gargaari kartaa ama nasri idin siin karta bal sheega yaa u gargaaraya ma jira weeye marba hadday caynkaa tahay waa in allah oo keliya la tala saartaa ilaahay la kaalmaystaa oo la kaalmo weydiistaa kaalmo weydiisadka allaha la kaalmo weydiisanayo iyo tala saaradku cibaadaday ku lammaan yihiin iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin markuu allah sheegay inay ahluliimaanku yidhaahdaan adoo keliyaanu ka caabudaynaa ayaa haddana waxaa lagu lammaaneeyey wa iyaaka nastaciin adoo keliyaanu kaa kaalmo dalbaynaa kaalmo ku weydiisanaynaa waxaa ku sugan xasri koobis lagu koobaayo ayaa ku sugan allah waxa uu yidhi in yansurkum allaah hadduu allah idin gargaaro idin hiiliyo yucinkum calaa caduwikum uu idin caawiyo idinka oo cadowgiinna idinka gargaaro cawnka iyo kaalmada idinka idin siiyo ka yowmi badrin sidii maalintii badarba oo ilaahay idinku gargaaray waa tusaale xasri loogama jeedo waa miaal falaa haaliba lakum cid idinka haalib noqonaysaa ma jirto cid idinka gacan sarraynaysaa ma jirto falaa haaliba lakum waa noocii cumuumka naska ku ahaa wa idaa buniyat maca allaah nakirada manfiyada ahi markay tahay yacni mid markaa waxaa la bineeyey oo laalla jirkeed la bineeyey tarkiiba hamsata cashara oo kale waxay noqotay markaysa waxaan yani mid cumuumka nasku ah wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru ida bunia aw ziida min munakaru aw kaana siiqatan laha nafyu lazim wagayru da lada lqaraafi laa yacum marka saddexda xaaladood ee nakira fii siyaaqi nafyi cumuumka ay naska ku tahay bimacnaa ku caddahe macno cumuum mooye macno kale ayna aqbali karin bay ka mid tahay wain yakhdulkum hadduu idin hoojiyo oo idin gargaari waayo bitarki nasrikum hiilinta uu idiin hiilinayo idin gargaarayo iska daayo ka tago ka yowmi uxudin sidii maalintii uxud oo kale faman da aladii yansurukum min bacdi faman waa kuma daa kaasoo alladii kii ahaaday yansurukum idiin gargaaraya idiin heelinaya min bacdihi ay min bacdi khidlaanih markuu ilaahay idin hoojiyo idin gargaari waayo dabadeed yacni ma jiro khidlaan waa cadamu nasri ay laa naasira lakum cid idiin gargaaraysaa ma jirto wa cala allaahi laa calaa hayrih allaahoo qura falyatawakkali almu'minuun muminiintu ha tala saartaan allah oo qura ha tala saartaan laa calaa hayrihi cid kale yaynay tala saaran wuxuu ku fasiray xasri ama qasri waa bimacnane xasrigaa wuxuu ka qaatay taqdiimka la hormariyey cala allaahi la hormariyey oo qaacidada carabiyadu waxay tahay taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii la soo hormariyo wuxuu faa'iideeyaa xasri buu faa'iideeyaa macno kale oo loo soo hormariyey xasri mooyaane aynay jirin haddii xaqiisu yahay in la dibdhigo laakiin wax kale loo soo hormariyo sabab kale la garanayo sida inay sadaaratlkalaam hadalku leeyihin sida in sajci iyo markaysagaa yacni markaa fawaasil la raacayo la ilaalinaayo markaa xasri lagama qaato laakiin sabab kaloo loo soo hormariyey haddii aan la arkin taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu alxasra xasrigu faa'idaynaysa marka allahoo qura ha tala saartaan cid kale yayna tala saaran falyatawakkal liyahiq laa calaa hayrihi wuxuu ku tilmaamayaa inaan cid kale la tala saaranay liyasiq ilmu'minuun mu'miniintu ha ku kalsoonaadaan allah oo ha tala saartaan tawakulku waxa weeye asiqatu billahi walictimaadu calayhi fi xusuuli الnataa'iji maca alakhdi bilasbaabi almashruucati aw ilmubaaxa in allah lagu kalsoonaado isagana la cuskado iyadoo asbaabta mashruuca ah ama mubaaxa ah la qaadanayo oo lala imanayo asbaabta in laga tagaa tawakulka kama mid aha saas aawoodee hadalka ay sufyada qaarkood yidhaahdaan waxba waa inaad kaydsan berri waxba ha u dhigan haddii kale mutawakil ma tihin ya man idakhara lighadin faqad bari'a min atawakul bay yidhahdeen ruuxa berri wax u dhigto berri wax u kaydsada oo yidhahda berrina intaa aad cuntid ama intaa masaarif aad ka dhigatide wax kaydsadaa tawakulkii beri buu ka yahay kula sax maaha warkaas war qaldan nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yaddakhiru liahlihi quuta sanatihim ehelkiisa wuxuu u kaydin jiray sanad waxay cunaan wa kaana sayida almutawakkiliin cidda allaha tala saarata ka ugu mudan ee ugu fadliga badan baanu ahaa haddana maca daalik sanad raashinkay cunayaan reerihiisu ayuu u kaydin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam see loo odhanayaa qofka berri wax u dhigtaa tawakulkii beri buu ka yahay see loo odhanayaa waa khala asbaabta in la qaataa tawakulka diidi maysee tawakulka way ka mid tahay tawakulkay ka mid tahay nebigu wuxuu ahaa mutawakil cala allah ayuu ahaa akmala tawakul haddana maca daalik dirica dagaalku xidhan jiray ee birta ah ee ka celinaya waramada ka celinaya wuxuu qaadan jiray hubkiisa ayuu qaadan jiray allah baa amray waacidduu lahum ma istatactum min quwati wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum digtooniduu allah amray wa khuduu xidrakum kaana rasuul lahi sal allahu alayh wasalam yalbasu la'mat alxarbi diraca dagaalkuu xidhan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam sahayda waa la qaadan jiray oo yacnii cidda markaa jihaadaysaa ama xajka markaa qabanaysaa sahaydooday qaadan jirtay qoladii reer yaman markii ay sahayda ka tageen yacni jamac yaman markaa ka soo xajiyey kaanuu yaxujuuna walaa yatasawaduun qaar soo xajiyay ahaayeen oo aan sahay soo qaadan dabeedna markay maka yimaadaan calooshu joogi maysa qofka naftii markay qabato u gaajoodo dantu waxay ku kalliftaa inay dadka wax weydiistaan markaasaa waxaa ku soo degtay watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay markaa sahay qaataa la yidhi sahayd baa la amray haakada nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ninkii saxaabiga ku yidhi a acqiluha am atawakkal miyaan xidhaa mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu yidhi icqilhaa fatawakkal hal buwatay dabeedna wuxuu yidhi ma ilaahay baan u tala saartaa mise waan xidhaa rasuulkii ilaahayow nebigu muxuu ku calayhi salaatu wasalaam icqilhaa xidh watawakal allahna tala saaro haddaad xidho xadhiggaa tala saaran oo hoodhan xadhig adag baan ku xidho dhaqaaqi mayso tawakulkaan la imanayaayo xidhitaanka waa iska daynayaanaha samayn maxaad samaynaysaa labada arrin baad isku daraysaa icqilha waa min baabi alahdi bilasbaab watawakkal waa tawakulkiio lala imanayo allah la tala saarana adilo badan baa mawduucaasi leeyihi allah waxauu yidhi wma kana lnabiyin an yagula wman yaglul yati bima galla ywma alqiyaama wamaa kaana linabiyin uma suuragal aha nebi oo uma bannaana mid ka dhici kartana ma aha an yagulla inuu wax khiyaameeyo oo haniimada wax ka khiyaameeyaa oo huluul la yimaadaa mid u suuragala ma aha allah baa ka dhowray sharcanna uma bannaana yacni markaa caadatan iyo waaqicanna mid ka dhacaysa nebi ma aha mustaxiil bay ka tahay waayo allah baa ka dhowray waman yaqlul ya'ti bima halla yowma alqiyaama waman yaqlul ku kastoo wax dhabiya oo haniimada wax ka khiyaameeya ama wax ka dhabiya yaati bima halla yowma alqiyaama wuxuu la imanayaa maalinta qiyaame wixii markaa uu dhabiyey ama uu khiyaameeyey waa la imanaya uma tuwafaa kulu nafsin maa kasabat intaa dabadeed waxaa loo dhammaystirayaa naf kastaba maa kasabat jazaa maa kasabat ama jazaa kasbiha ama jazaa aladii kasabathu waxay galabsatay oo kasbatay abaalmarinteedaa loo dhammaystirayaa ama kasabkeeda iyo camalkeeda abaalmarintiisii baa loo dhammaystirayaa waxaa loo dhammaystirayaa wahum laa yudlamuun walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiin oo yacnii xaq ay leeyihiin aan laga nuqsaamin dembi aynay galabsanna aan dhalada laga saarin afaman ittabaca ridwaana allahi kaman baa'a bisakhatin min allah afaman ittabaca ma kii raaca ridwaana allahi raallihaanshaha ilaahay kaman baa'a miyuu la mid yahay sidii mid noqday bisakhatin cadho la noqday cadhadaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatee waxa eh, ugu cadhoonaayo la laabtay wa ma'waahu jahannam hoygiisuna uu jahannamo yahay wa bi'sa almasiir meel loo noqday u xumaatay ay hiya jahannami hum darajatun hum iyagu darajaatun ay asxaabu darajaatin derajooyin qaar u saaxiiba weeye mu'miniintu cinda allaahi allah agtiisa waa qaar darajooyin u saaxiiba cindallaahi allah agtiisana waa qaar ku sugan oo khabar bacda alkhabari aad markaysagaa ka dhigto taasna kuu bannaan jumla inaad xaaliyo ka dhigtana waa kuu bannaan tahay oo aad tidhaahdo darajaad bay u saaxiib yihiin cinda allaahi xaal allah agtiisa ay ku sugan yihiin wallaahu allah basiirun waa mid markaa u arag badan oo u ogaal badan bima yacmaluuna waxay samaynayaan allah waa u ogaal badan yahay waa u arag badan yahay aayadda hore waxay ku saabsan tahay ghuluulka ayaa laynoo sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in ghuluul ka caagan yahay oo aynay u suuragal ahayn wax ghuluula inuu la yimaado oo nebiyada ilaahay waa macsuumiin oo ilaahay baa dhowray quluulkana waxaa la yidhaahdaa khiyaamada ayaa la yidhaahdaa marka khaniimada ayaa sabab ahaan ay ku timi laakiin culammadu waxay yidhaahdeen kuma gaar aha wax kastooo markaa yacni hantida caamka ah yacni laga eh, siibaa ama laga markaa khiyaameeyaa ama laga dhabbiyaa waxay soo gelaysaa huluulkay soo gelaysaa hantida cid kale leedahay ama hantida cid ka dhaxaysa wixii laga siibaana waa saas si leeg huluulkay ka mid tahay yacni xukumka aayaddu sabab gaaraba ah ha ku yimaadee waa caan bay culammadu yidhaahdeen alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada iyo tixgelinta waxa leh lafdiga caamnimadiisa ee sababta gaarnimadeedu ma laha sababta gaarnimadeedu ma laha waxaanay ku timi bay yidhaahdeen sida aynu ku arki doonnaba tafsiirka yacnii wax markaa haniimadii ka mida ama furkii ka mida oo yacni markaa la waayey baa jirtay dabeedna markaasaa xoogaa la baadhbaadhay deedna waa la waayey markii dambea qaar waxay yidhaahdeen waxa laga yaabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qaatay markaasaa aayaddu ku soo degtaa la yidhi yacni markaa taas sidaas yadaabaa marka waxaan yani markaa la sheegay oo sabab ahaan loo soo wariyey sida ku soo aroortay kutubta markaa sunnada qaarkood ku timi oo axaadiista qaarkood ku soo aroortay laakiin eh, sababtu caynkaa ha ahaatee culammadu waxay yidhahdeen xukunkeedu waa caam oo wax kasta oo ruuxu markaa uu khiyaameeyo ama hantida guud ee ummadda ha ahaato ama waxa weeye wax cid kale leeyihiinoo afraadi leedahay ha ahaato ama wax markaa waxa weeye koox ka dhaxeeya ha ahaato wax alla wixii laga siibo ee ruuxu markaa uu isagoo ka khiyaameeyo waxay noqonaysaa huluulkii bay noqonaysaa aakhirana isagoo ku raran ayuu markaa keenayaa la imanayaa ahlucilmiga qaarkood waxay gaadhsiiyeen wax kale iska daaya kutubta la caariyeyste ee la ammaanayste ee la soo celin waayaa inay ka mid tahay huluulka ka mid tahay taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen iyaaka wa huluula alkutub waxaad iska jirtaa kutubta khiyaamadooda iska jir markaasaa la yihi wamaa ghuluulu zuhri baan filayaa in lagu odhanaayo ghuluulu waa maxay wuxuu uhi waa kitaabka inaad caariyaysataad soo celin weydo kitaabkii baa intaad toobal caaraysatay aad soo celin weyday waa ghuluulu buu yidhi yacni saas yadaa ayuu yidhi hantida caamkaee ummadda ka dhaxaysa waxyaalaha markaa laga siibaayo ama laga luunsanaayo noocay doonaanba ha noqdee waxay soo gelaysaa khuluulkii bay soo gelaysaa qaar baa jago loo dhiibayaa jagadii marka loo dhiibo ayaa marka waxa weeye isagaan waxba haysan ayuu guryo ka dhisanayaa markaasaa la leeyahay intanoo guruu leeyahay intanoo gawaadhiyuu leeyahay waxyaalaha noocaasi waxay noqonaysaa wax caaqibadeedu ay xun tahay bay markaysa waxa noqonaysaa oo waxay soo gelaysaa huluulkii bay soo gelaysaa waxa marka waxaweeye dadka ka dhexeeya walow marka afraad ha ka dhaxeeye ruuxu markaa waxa weeye idan la'aan hadduu markaa gaar isagu u lunsado ama u khiyaameeyo waxay soo gelaysaa huluulkii bay soo gelaysaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam huluulka waa ka digey sida xadiiska marka waxa weeye saxiixaynka ku soo aroortay bukhaari iyo muslim oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dakara alghuluula wa cadama amrah nebigu huluulkuu sheegay arrinkiisana waa weynay yaa huluulka intuu sheegay ayuu arrinka quluul weyneeyey markaasuu wuxuu ihi laa ulfiyanna yowma alqiyaamati yacni marka rajulan xaamilan shaatan yacni markaa yaanan aakhiro aanan helin yacni ruux markaysagaa yacni neef adhiya sida oo markaa ciyaysa ama awr sida oo markaysaa markaa ololaya ama faras marka waxaa sidaa oo deedna odhanaya yaa rasuula allahi akisnii ninbaa markaysagaa hadduu marka waxa weeye awr khiyaameeyey ama tulud geela khiyaameeyey aakhiro waa soo xambaaraya waa soo qaadaya ha odhanin siduu u qaadayaa nebigaa sheegay ha odhan siduu u qaadayaa yaa aakhiro isagoo sida oo soo qaaday oo markaa waxa weeye tuliddii ay ololayso ayuu markaa la imanayaa markaasuu odhanaya yaa rasuulallaahi akisnii rasuulkii ilaahay ow ii gargaar markaasuu odhanayaa markaasaan ku idhaahdaa buu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa amliku laka min allaahi shay-an yacnii ilaahay xaggiisa waxba kaagama hananayo innii qad ablaqtuk waan ku gaadhsiiyey mid kale wuxuu la imanayaa neef adhiya isagoo sidaa oo ay markaa ciyayso markaasuu dabeedna odhanaya yaa rasuula allahi akhisnii rasuulka ilaahay ow ii gargaar markaasaan dabeedna ku idhaahdaa laa amliku laka min allaahi shay-an ilaahay waxba kaaga hanan maayo qad ablaqtuk waa ku gaadhsiiyey faras ayaa markaysaga mid markaa yani isagoo xambaarsan la imanaya oo keenaya marka yaanan markaysaga aakhiro mid waxaa sidaa aanan markaysaa markaa helin oo aan la kulmin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa marka ha samaynina si aakhiro aydaan u soo xambaaran oo idinkoo dhalada ku sitoo xambaarsan aydaan odhan rasuulka ilaahay oo ii gargaar aydaan odhan lunsadka ah hantida markaysagaa ummadda la lunsanayo ama dadka waxa ka dhexeeyey ama taa'ifo ka dhexeeyey ama koox ka dhexeeyey ama qof kale wuxuu leeyahay la khiyaamaynayo la lunsanayo kullu daalika arrinkeedu waa weyn yahay aayaddana waxaa laynoogu sheegay inuu waxa weeye waxa uu huluulka ku sameeyey aakhiro isagoo xambaarsan inuu la imanayo waman yaqlul yaati bima halla yowma alqiyaama waxaase ha badnaadaan ama ha yaraadaan yaa waxaase ha badnaadaan ama ha yaraadaan marka waxa weeye waa yacni dembi kabaa'iro weyn weeye waxaa kaloo laynoo sheegay yacni marka hadiyadaha la siinaayo dadka waxa weeye markaa jagooyinkii manaasibta haya ee markaa loo siiyey jagaday hayaan daraaddeed markaysagaa loo siiyo hadiyad loogu keenay lafteedu waxay tahay huluulkay soo gelaysaa sida ku soo aroortay xadiidka hadaaya alcummaali huluul yacni dadka waxa weeye markaa mas iyo jagooyinka haya yacni waxa weeye hadiyadaha la siiya huluulkay ka mid tahay xadiis caynkaa ku soo arooraa jira sheekh albaanina uu quweynaayo oo saxiixuljaamica uu ku soo arooriyey oo imaam axmed wakhayruhu ay soo wariyeen imaam axmed wakhayruhu ay soo wariyeen yacni waxa weye jagaa ruux loo dhiibayaa madaxweyne noqdo wasiir ha noqdo agaasime noqdo yacni markaa qaadi ha noqdo yacni maxkamad markaa waxaa jooga yani dabeedna markaasaa markaa cidi hadyad u keenaysaa cidaasi hadyadda awal may siin jirin markuu jagada qabtay dabadeed may markaa hadyaddaa siiyeen ama haddii hadiyada ka dhaxayn jireen yani waxaweye hadyad xadkaa la-eg lama siin jirin oo kamay dhaxayn jirin yani wax yaroo basiita mooye hadyad weyn ma siin jirin markan buu hadyad weyn siiyey waxay noqonaysaa mid xaaraanaan bannaanayn huluulka inay ka mid tahay inuu qaataan uma bannaana waxaana waajib ku ah inuu celiyo ayaa u bannaan dadka marka waxaweye hantiyisaa ku soo gashay ee jagooyinka ka faa'iidaystay ee xoolo ummadeed ama xoolo dad ku lunsaday ama laalushye ku qaatay iyo wax la mid ah towbaddoodu waxay ku xidhan tahay waxa inay iska celiyaan waxa inay ummadda u celiyaan baa towbaddoodu ku xidhan tahay yacni inuu marka waxa weeye cibaadaadka salaadda iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo cumrada inuu farabadsadaa kuma filla ya waxaa mid ka maydhaysa ma aha si kastoo xajkii cumrada u fara badsado iyo si kastoo uu salaadda sunnayaasha iyo soomamka u badsado iyo si kastuu markaa salaadda iyo jamaacadeeda ugu dadaalo miday marka waxaweeye ka maydhayso dembiyada kabaa'irtaa ma aha waayo yacni markaa jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin waxyaalaha xasanaadku ay maydhayaan ama markaa xaj ha noqoto ama markaa waxaweye salaada ha noqoto ama soomam ha noqotee waa dembiyada sakhaa'irtaa weeye laakiin dembiyada waaweyni laa budda min tawba towbad bay iyagu baahan yihiin towbad baa maydhaysa towbaddana shuruuddeeda waxaa ka mid mida aliqlaacu can idembi dembiga in laga fuqaa ka mid a haddii waxa weeye xoolihii aad lunsatay aad sidii u haysato ee aad ghululki iyo siibista iyo khiyaamaynta aad ku samaysay iyo laalushyada aad ku qaadatay yaa haddii sida aad u haysato aad ugu intifaacayso maa aqlacta can idambi dembigii kamaad fuqin idan maad toobad keenin si kastaad astakfir allah wa atuubu ilayhi aad u tidhi maad toobad keenintaa dembiga midhihiisii intaad ku intifaacayso oo weli dembigii aad haysato mar haddaanad ka dhex bixin oo takhallus aanad la iman oo hantida caynkaasi aanad iska celin ee markaa sidii markaa aad u haysato yacni waxay noqonaysaa midaan markaa toobad keenin bay noqonaysaa waxaana sidii baad ugu raran tahay adigoo ku raran ayaad aakhirana la tegaysaa yacnii ilaahay ama ha kugu ciqaabo ha kugu cadaabo ama ha kaa dhaafe waayo qofku dembi markaa gaalnimada ka sokaysa hadduu ku dhinto mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay buu hoos yaallaa in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa can hadduu doonana ilaahay waa ku cadaabayaa hadduu doonana waa ka cafinayaa marka waxa weeye ruux isagu inuu dadaalo sababtii loogu dembi dhaafaayay inuu la yimaado intay goorigoor tahay oo istaba qabto yacni marka ayaa marka u habboon mufasirku waxa uu yidhi wanazla lama fuqidat qatiifatun xamraau yowma badrin waxaa soo degay lammaa fuqidat markii la waayey qatiifatun xamraa'u yacni qatiifad la waayey waa shay markaa waxa weeye gogosha ka mida ama yacni markaa la goglado ayaa qadiifadda markaysaga la yidhaahdaa yacni qadiifad marka cas markii la waayey yowma badrin maalintii beder fa qaala bacdu nnaasi ay yidhaahdeen dadka qaarkood lacalla anabiya sala allahu alayh wasalam akhadaha waxaa laga yaabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qaataa laga yaabaa ayaa waxaa soo degtay aayaddan wamaa kaana linabiyin an yaqull wamaa kaana uma suuragal aha ay maa yenbagii uma suuragal aha linabiyin nebina uma suuragal aha an yaqulla guluul inuu la yimaado oo haniimada ama furka wax ka dhabbiyo ama ka khiyaameeyaa mid u suuragala ma aha ama u bannaan ma aha maa kaana iyo maa yenbagii waxaa loo isticmaalaa laba macne mar waxaa loo isticmaalaa shay mustaxiila oo aan dhici karin maa kaana lakum an tumbituu shajaraha waxaa loo jeeda mustaxiil ba idinka taho idinma suuragal aha addamaarta wamaa kaana lilraxmaani an yattakhida walada yacni uma suuragal aha ilaaha raxmaankii inuu markaa ubad markaa uu yeesho mid u suuragala maaha waxaa kaloo maa kaana loo isticmaalaa yacnii iyo maa yenbagiina waa la mid iyo laa yenbagii eh waxaa kaloo loo isticmaalaa yacnii eh, shayga xaaraantaan bannaanayn oo in leeyahay sharcan ma bannaana laga tilmaamaayo ya yacni markaa ma bannaana laga tilmaamayo marka hadda labada macnoba waa ku rumoobaysaa maa kaana linabiyin an yaqulla uma suuragal aha nebi oo mustaxiil bay ka tahay macnahaasaa weliba adhar oo soo degdegaya inuu wax khiyaameeyaa oo khaniimadii wax ka dhabbiyaa mid u suuragala ma aha mustaxiil bay ka tahay falaa tadunnu bihi daalik ha ku malaynina marka arrinkaas waa mala xun laakiin waxay islahaayeen mu'miniinta qaarkood in arrinkani dee markaa mustaxiil yahay may moodayn waxayna islahaayeen nebigu waa isaga bannaan tahay wax ka mida khaniimada inuu markaa qaato maadaama ilaahay uu yidhi qul il anfaalu lilaahi waalrasuul yani khanaa'imtu allah iyo rasuulkay u sugnaadeen marka nebiga tasarufkiisa inay isaga u bannaantaho arrinkani jaa'is u yahay bay moodayeen ee xumaan inay nebiga u nisbeeyeen may rabin wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnaa bilbinaa'i lilmafcuuli mafcuulin loo binayna wamaa kaana linabiyin an yuqalla waa qiraa'ada kale qiraa'ada kale sabciga ahina waa saas laba qiraa'o oo sabciya weeye quraa'u sabcaha ku kala qaybsamay akhallaa laga keenay taana marka an yughalla wamaa kaana linabiyin uma suuragalaha nebi an yughalla in loo nisbeeyo haniimo inuu wax ka dhabbiyey in loo nisbeeyaa arrin markaa u suuragala ma aha arrin yani markaa u suuragala yani arrinkaa in loo nisbeeya arrin jaa'isa maaha an yunsaba ila alguluul ghuluul in loo nisbeeyo yani mid markaa suuragal maaha mid bannaan maaha marka waxay noqonaysaa macnuhu inuu dhacaayo an yuqalla marka la akhriyo ma bannaana insaan loo nisbeeyaa waa arrin xaaraanaan bannaanayn ilaa waaqican waa dhacday oo markaysaga mu'miniinta qaar waa u nisbeeyeene waxaa looga jeedaa yani marka ma bannaana in loo nisbeeyo arrinkaas waman yaqlul ya'ti bima qalla yowma alqiyaama dabeedna waxaa la keenay xukunkii ghuluulka iyo cidda samaysay cidday doonto ha noqoto waman yaqlul ku kastoo qulul sameeya waa man shardiya ah manta shardiyadii waxay faa'iidaynaysaa cumuum waa caama adawaadka cumuumka ka mid wama shumuulu man liunhaa janafuu wa fii shabiihi lmuslimiina ikhtalafuu waa ka odhanaya saaxibu lmaraaqi wamaa shumuulu man liunhaa janafuu cumuumka markaysaga man xataa dhadiga ay caammo tahay oo labyo dhadigba soo gelaayo meel looga iishaa ma jiro wuxuu radinayaa bacdu alxanafiya oo yidhi markaysagaa manta ma soo gudagelayaan dhadigu ragga markaysa markaa ayay caam ku tahay ya yani markaa taasuu radinaya yani saxdu waxay tahay labyo dhadig inay labaduba soo gelayaan siiqaduna ay tahay siiqa caama saas yadaa tahay waman yaqnut min kunna soo dumar lalama hadlay oo dumarkii lama sheegay man camila saalixan min dakarin aw unha wa huwa muminun man camila saalixan min dakarin aw unha wa huwa mu'minun falanuxyanahu xayaatan dayiba yacani nusuusta qur'aanka ayaa sheegaysa inay labka iyo dhadiga mid walba soo gelayaan marka man waa adawaatulcumuumka ka mid tahy ayu axad oo huluul sameeya ya ha ahaado markaysagaa mid madaxa ama ha ahaado mid manja'a ha ahaado mid culamaa ama ha ahaado mid caammaa ha ahaado mid madax dhaqameeda ama ha ahaado marka mid eh, yani marka waxa dadka kale markaa shacabka ah ka a ha ahaado mid weyn ama ha ahaado mid yar ha ahaado mid lab ama ha ahaado mid dhadig waman yaqlul ku kastoo qulul sameeya quluulka uu sameeyey ha ahaado qaniimo inuu ka sameeyey ama ha ahaado hantida caamkee ummadda inuu ka sameeyey oo wax ka dhabiyey ama ka siibay ama ka lunsaday ama ha ahaado markaysagaa daa'ifo iyo kooxi waxay leedahay wax ka mida inuu markaysaga luunsaday ama isagu isu asixiyey ya qalin ha ku qaato ama markaysagaa si kale ha u qaato yani waxa weeye yati bima alla yowma alqiyaama yati bima halla yowma alqiyaama waa la imanayaa waa keenayaa wuxuu markaysagaa yani dhabiyey maalinta qiyaame ayuu isagoo ku raran oo xambaarsan la imanaya oo keenaya xaamilan lahu calaa cunuqih xaaluu markaa qoortiisa ku sido ayuu keenaya uma tuwafaa kullu nafsin intaa dabadeed waa loo dhammaystirayaa naf kastaba alghaalli wahayrihi kii ghuluulka sameeye wax dhabiyey iyo waghayrihi cidda kale aan ghuluulka samaynba shaqsi kastaba waa loo dhammaystiraya waa caam waa siiqa kasii caamsan siiqadii oo ghuluulkii aan ku gaarahay maa kasabat jazaa maa kasabat camilat yacni waxay shaqaysatay abaalmarinteedii baa loo dhammaystirayaa oo loo eh, kaamil yeeliyo waxaa loo dhammaystiraya wa hum laa yudlamuun walxaal hum yaga laa yudlamuuna aan la dulmiin oo laga nuqsaamin shay-an waxba laga nuqsaamin oo wax laga dhimay ayna jirin afaman ittabaca ridwaana allaahi kaman baa'a bisakhat afaman ittabaca kii raacay ridwaan allaahi raallihaanshaha ilaahay raacay fa ataaca oo allah aطeecay walam yagulla guluul aan la imanin kaman baaa bisakhatin min allah kaman baaa miyuu la mid yahay sidii mid la noqday baaa yabuu'u waa noqodka weeye rajaca la noqday bisakhatin cadho la noqday cadhadaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay wuxu allah ugu cadhoonaayo mid la laabtay isagoo ku raran miyuu la mid yahay limacsiyatihi wa huluulih cisyaanku la yimi daraaddeed iyo huluulka iyo dhabbinta uu la yimi markaa daraaddeed wa ma'waahu jahannam hoogiisna jahanname yahay yacni kaasi miyuu kaa la mid yahay lama mid aha baa loo jeeda maxalul istifaamka wuxuu ku dhacayaa kaman baa kaa miyuu la mid yahay sakhat waa cadhada weeye waxaa laga qaadanayaa yacni markaa sifatu ridaa iyo sifatu asakhat labada mid walba allah inuu ku sifoobo waxayna ka mid tahay min sifaati alafcaal ilaahay waa cadhoodaa oo camallada qaarkood iyo dadka qaarkoodba waa u cadhoodaa waana raalli noqdaa oo camalada qaarna raalli waa ka yahay dadka qaarna raalli waa ka yahay laakiin raalli ahaanshaha ilaahay iyo cadhada ilaahay mid walba yacni waxaweye lama mid aha raalli ahaanshaha makhluuqa iyo cadhada makhluuqa lama mid aha yacni sida ay tahay iyo kunhigeeda iyo xaqiiqadeedana yacni ma garanayna sida laynoogu sheegayn u rumaynaynaa nu'minu bilaa kayf siday odhan jireen yacni markaa culammadii salafku iyadoo kayfiyad mucayana aan loo caqiidaynayn sidan iyo sidan bay tahay ayaa la ictiqaadinayaa oo la rumaynayaa asalkii macnaha waa la sugayaa yacni markaa kayfka iyo qaabkana waa laga gaabsanayaa waxaana la qadcinayaa in sifaatka makhluuqa aynay shabbahayn oo la mid ahayn wa bi'sa almasiir meel loo noqday u xumaatay almarjic hiya ta damiga iyo dhaleecaynta lagu gaar yeelay waa jahannamo weeye yacni kaa miyuu la mid yahay su-aasha jawaabteedii laa maya lama mid aha waxa markaa wanaagsan yacni ka raallihaanshaha ilaahay raacay waxaana xun ka allah waxa ugu cadhoonaayo doortay kaasna waxaa ka mida kaa quluulka la imanaya ee waxa weeye hantida markaysaga marka aanu xaqa u lahayn yacni markaa lunsanaya ee biduuni idniga ku qaadanaya yacni markaa ayaa yacni markaa isaguna cadho ilaahay ayuu doortay hum darajaatun hum iyagu darajaatun asxaabu darajaatin waa derajooyin qaar u saaxiiba cidda raallihaanshaha ilaahay raacday cindallaahi allah agtiisa waa qaar derajooyin u saaxiiba weeye ama cindallaahi allah agtiisa waa qaar markaa yacnii eh, ku sugan weeye mukhtalifu lmanaasil yacni darajaadkoodu waa miday markaa kala tegan yihiin oo waxa weye way kala koreeyaan oo cidda marka allah ka raalli noqda ama raallihaanshaha ilaahay raacday daraja waaxida ma aha waa darajaad bacduhaa fowqa bacd waa darajaad kala koreeye weeye oo qaarkoodba qaarka kale ka sarreeya yacni saas yadaa weeye qaar baa darajaad caaliya ku sugan qaar kalea ka sii sarreeya nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in ahlu jannuhu jannada iyagoo ku jira inay asxaabu lkhurufaat ay u arkayaan sida markaysa markaa xiddiga samada ku libidhsan ee jihada markaa galbeed ama bari ku sugan sidaa xiddiggaasoo kale u arkaysaan dad manaasishooda guryahooda saasoo kale loo arkaya iyo fouqyaday ku jiraan ya wa hum fi lghurufaati aaminuun markaasaa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allaahi kuwaasi mala wa manaazilu alambiyaai laa yabluguhaa hayruhum kuwa markaysagaa sida xidigaha cirkoo kale loo arkayaa guryahooda iyo fouqyadooda mala wa guryihii nebiyado cid kale malaa gaadhi mayso markaasaa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam cid kale inay gaadhayso bala rijaalu aamanuu billahi wasadaquu lmursaliin yacnii raggan allahna rumeeyey mursaliintana rumeeyo oo sidiiqiin ah ayaa marka ahlu jannaha kale darajaadkooda u arkayaan sida marka waxa weeye xidigaha cirkoo kale bay fooqyadooda ay u taalacanayaan oo u eegayaan yani marka saasay uga sarreeyaan manaasishaa waxaa ka sii sarreeya manaasishii yani markaa nebiyada way ka sii korreeyaan iyagoo ay mukhtalifu lmanaasil waa qaar manaasishoodiiyo markaysaga darajaadkoodu ay kala tagan tahay falaman ittabaca ridwaanahu yacnii kii raaca raallihaanshaa ilaahay ridwaan waa masder oo ridwaan iyo ridwaanna labadaba waa la yidhaahdaa qur'aankana labadaba waa la akhriyey wa ridwaanun min allahi iyo wa ridwaanun min allah in la godo iyo in la hoos dhigo qiraa'adka yacnii kii raaca raallihaanshaha ilaahay waxaa u sugnaaday alsawaabu ajar baa u sugnaaday la ajar siinayo sawaabka waxaa loo isticmaala haddii la itlaaqo yacni ajarka khayrka ah baa loo isticmaala ya laakiin ma haddii la qaydo waa bixasabi maa quyid hal sawiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun gaalada ma laga sawaabiyey waxay samaynayeen ma looma jeedo ma laga ajar siiyey ma laga abaalmariyaa loo jeedaa mar haddii markaa lagu qayday gaalo waxa laga tilmaamayaa jaza baa laga tilmaamayaayo yani kii khayrkaa lagama tilmaamaayo laakiin sawaab haddii la ilaaqaan la qaydin wuxuu ku dhacayaa yani ajarka khayrku ku dhici waliman baaa ciddii noqota bisakhatihi cadhada ilaahay la noqota alciqaabu ciqaab baa u sugnaaday yani ciqaab buu mutaysanaya ciqaab ayuu mutaysanaya sakhad waa masder weeye waana masder qiyaasiya sakhita yaskhadu sakhatan waa baabu fariixo weeye waxaa kaloo jira masdar markaa aan qiyaasi ahayn oo maaddadu leedahay oo sukhti la yidhaahdo isagu waa masdar samaaci ah oo aan qiyaasi ahayn sukhti laakiin sakhad waa masdar qiyaasi ah weeye laakiin sukhti waa samaaci wallahu allah basiirun waa mid u eh, arag badan ama u ogaal badan bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan fayujaaziihim bihi waa ka abaalmarinayaan allah waxa yidhi laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatih laqad manna allaahu allah baan ku dhaartayo xaqiiqe allah waa u nicmeeyo waa galladaystay cala almu'miniina mu'miniinta wuxuu ku galladaysto ugu nicmeeyey id bacasa fiihim markuu soo diray dhexdooda oo soo saaray rasuulan rasuul soo saaray rasuulkaasoo min anfusihim nafahooda markaa ka midoo iyaga ka dhashay ama min anfusihim nafahooda ka soo saaro bacase aad ku tacalluq siiso waxaa kaloo bannaan rasuulan kaa'inan min anfusihim xagga nafahooda ka ahaaday oo iyaga ka dhashay rasuulkaasoo yatluu calayhim korkooda ku akhrinaya aayaatiya aayadaha ilaahay wa yusakiihim iyaga markaa barbaarinaya oo ku tarbiyadaynaya ku nadiifinaya oo ku tahiraya yacni markaa sharciga ayuu muminiintii buu markaa daahirinaya nadiifinaya qurunkii dasaa'istii iyo dembiyadii iyo xumaantii iyo gaalnimadii iyo jahligii iyo aqoon darradii iyo macaasidii iyo fisqigii ayuu ka nadiifinayaa mm, sharcigu ku barbaarinaya wa yucallimuhum wuxuu barayaa alkitaaba kitaabka ayuu baraya qur'aanka waalxikmata xikmadana waa baraya wa in kaanuu waxay ahaan jireen min qablu intaan rasuulka la soo dirin ka hor la fii dalaalin qaar baadi ku sugan baadidaasoo mubiinin bayinin cad awalammaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anna haada awalamaa asaabatkum markay idin haleeshay musiibatun musiiba ay idin haleeshay musiiba waa ismu faacilo asaabat laga keenay asaabat tusiibu fahiya musiiba waa mid wax haleelaysa asal ahaantii uu xaleeshaabo musiibay luqa ahaan ku dhacaysay khayran kaanat aw sharan ama khayr ha noqoto ama shar ha ahaatee laakiin curfiga isticmaalka ayaa wuxuu ku gaar yeelay ta wax haleeshe ee sharka ah in loo isticmaalo laakiin luqa ahaan waxay ku dhacaysay markaysagaa khayr iyo sharba tii wax ayay ku dhacaysay tii wax ayay wax ku dhacaysay laakiin curfigaa qayday oo ku qayday ta waxaleelaysaa dhibaatada ah ku qayday awalammaa asaabatkum markaydina haleeshay musiibatun yacni musiibo shar ah aydina haleeshay waa haziimadii baa loo jeedaayo iyo jabkii qad asabtum midlayha musiibadaasoo qad asabtum xaqiiqe aa ah haleesheen mislayha labanlaabkeed yacni markaa hore a u asiibteen oo u hesheen u asiibteen bimacnaa haddii uxud laydinka dilay toddobaatan maalintii beder baa intaa labalaabkeedaa hesheenoo toddobaatanna gaaladii waa ka disheen toddobaatanna waa qafaalateen oo waa taxaabateen qultum annaa haada markay musiibadaasi idin haleeshay idinkoo yacnii midda labanlaabkeeda hore u haleelay miyaad tidhaahdeen qultum miyaad tidhaahdeen maxallu istifaamku halkan ila hamza horaysa qultum miyaad tidhaahdeen anna haada xaggay kani nooga timi qul waxaad tidhaahdaa huwa min cindi anfusikum huwa arrinkani min cindi anfusikum xagga nafihiinna agteeda ayuu ka ahaadoo ka yimi yacni sababta idinkaa la yimi waxaan idinku haleeleen ina allaha allah calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu ahaaday mid u awood badan wamaa asaabakum wax kastoo idin haleela yowma altaqa aljamcaani maalintii labada jamac kulmeen wixii idin haleela fabiidni illaah yacnii idanka ilaahay iyo qadarkiisa ayay idinku haleeleen oo ku dhaceen waxaa bannaan inaad shardiya u laqbayso waxaa kaloo bannaan inaad mawsuula u laqbayso shardiyadaana sii fiican fa biidni illaahi iidanka ilaahay bay idinku haleeleen waliyaclama almu'miniin iyo si uu mu'miniinta ilaahay u ogaado oo waxa weeye inay markaa iimaankii ikhlaaskii ay la yimaadeen yacni markaa ay sameeyeen yacni markaa uu ku aqoonsado ku ogaado arrinkaasi inuu mawjuud yahay cilmi sawaabkiiyo ciqaabka ku tacalluqaayo waliyaclama aladiina naafaquu iyo suu u ogaado kuwii marka waxa weeye nifaaqa sameeyey ee munaafiqnimada la yimi gaalnimada qarsaday wa qiila lahum waladiina iyo sidii kuwii u ogaado qiila lahum iyaga lagu yidhi tacaalow kaalaya qaatiluu fii sabiili illaah kaalayoo qaatiluu diriroo dagaalama fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa jihaadkaa u diriroo u dagaalama aw idfacuu ama daafaca oo haddaydaan wax kala qabanayno dirirta markaysaga aydaan ka qayb gelayn bal higilka badiya higilka higilka muslimiinta tiro badiya si cadowgu markaysagaa higilka badan yani markaa uga boqo hmm. ama aw idfacuu haddaydan u dagaalamayn dee diin iyo aydaan u dagaalamayn kaalay oo markaysagaa daafaca markaysa markaa nafihiinna iyo yani markaa waxaw reerihiinna yani markaa daafaca hmm, saana waa loo fasira qaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu qitaalan latabacnaakum low naclamu haddaanu garan lahayn qitaalan dagaal oo dagaal aanu aqoon lahayn iyo sida loo dagaalamo waanaan garanayn dagaalkabe hee latabacnaakum waa idin raaci lahayn in badanoo ahlucilmiga ka mida saasay u fasireen waana sida markaa mufasirka laftiisu u fasiraayo waana sida cabdulaahi bnu cabbaas iyo jamaacaad taabiciinta ka mida ku fasireen mufasiriin badanna ay doorteen low naclamu qitaalan haddaanu dagaalka garan lahayn iyo sida loo dagaalamo dagaal waanaan aqooni latabacnaakum waa idin raaci lahayn weji labaad low naclamu qitaalan haddaannu ogaan lahayn dagaal inuu dhacayo latabacnaakum waa idin raaci lahayn laakiin wax dagaaloo dhacayaanaan ogaynba tajaahul bay samaynayaan ya meesha dagaal kama jiro oo dagaal ma dhacayo oo dagaal dhacayo aanagu kama warqabno haddaan ogaan lahayn dagaal inuu dhacaayo waa idin raaci lahayn waana sida mujaahid uu ku fasiray oo taabiciinta ka midi mufasiriinta qaarkoodna wejiga noocaasa qaarna ixtimaalan bay u sheegeen qaarna isagaabay hormariyeen laakiin sida hore loo badanyay hum lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaan hum yagu lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaan gaalnimaday maalintaasi uga dhowaansho badan yihiin iimaanka uga dhowaansho badan yihiin markay sidaa lahaayeen yacnii xagga gaalnimaday uga dhowaansho badnaayeen iimaanka yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim yaquuluuna waxay odhanayaan biafwaahihim afafkooda waxay ka odhanayaan afafkooda waxay ku odhanayaan maa laysa fii quluubihim waxaan qalbiyadooda ku sugnayn bay afka baarkiisa ka odhanayaan wallaahu aclamu bimaa yaktumuun wallaahu allah aclamu isagaa markaa og bima yaktumuuna waxay qarinayaan tafdiil in loo fasirana waa jaa'is wallaahu allah aclamu isagaa u aqoon badan ilaa waxay qarsanayaan iyagii waa ogyihin soo marka allahna waa uga ogaal badan yihin aclamu isagaa uga ogaal badan bimaa yaktumuun waxay qarsanayaan ilaahay baa uga ogaal badan oo uga aqoon badan allah wuxuu inoo sheegayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam soo diritaanka la soo diray inay tahay nicmo ilaahay ku galladaystay mu'miniinta ayuu allah inoo sheegaya alminnah waxaa la yidhaahdaa annicma minnada halkan waxaa looga jeedaa nicmadaa looga jeedaa martar sheegadkay noqotaa manna waa yacni waxa weeye waa tar sheegtay ama waa naqay marna waa nicmeeyey noqotaa hadda waxaa loo jeedaa waa u nicmeeyey waa tii nicmada ahayd marka soo diritaanka allah soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay nicma cadiima nebigana raxmad buu yahay oo caalamiintaba loo soo diray buu ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin marka caalamiinta o dhan buu naxariis u ahaa waxaa soo gelaya gaalo iyo muslimiin ba inuu naxariis u ahaa xataa gaalada waxaa laga badbaadiyey cadaabkii caamka ahaa ee ummadihii hore ee gaalada ahaa lagu rogi jiray ee lagu halaagi jiray yacni sababta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa laga badbaadiyey saas aawadee ummatu muxamed kuwooda gaalada cadaab caama ama ciqaab caam oo ku wada dhacaya mar keliya gaaladii oo la wada rogayaa ma dhacayso taasi diidi mayso qaybo gaalada ka mida in la rogo oo qayb gaaladii ka mida dhulka lala gooyo ama cirka dhagaxee laga soo shubo ama waxa waxaweeye dhulgariir lagu keeno iyo wax la mid a cuqubaadka noocaasi waxa weeye si makhsuusa waa u dhacayaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi yakuunu fii ummatii qadfun wa maskhun wa khasfun ummaddayda waxaa ka jiri doona oo qaar ka mida ku dhici doona yacni dhulgooyn dhulka lala gooyo iyo marka waxa weeye qadfi yani dhagxan lagu soo tuuro xagga sare markaysa markaa laga soo tuuro iyo marka waxa weeye doorin marka la dooriyo muuqaalkooda qaarkood oo wax kale laga dhigo cuquubaadka noocaasi dadka qaarkood oo ummatu muxamed ka mida waa ku dhici karaan waana sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar ka mida inay ku dhacayaan walow yaynay badnaanbeen marka cuquubadii caamka ahayd ee gaalada lagu wada rogaayey ummatu muxamed saasaa looga badbaadiyey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa raxmad ayuu caalamiintaba u ahaa si gaarana mu'miniinta ilaahay waa ugu nicmeeyey soo diritaanka nebi maxamed uu soo diray calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed baa ummatu muxamed ummatlijaaba waxay noqotay afdal lumam saynu ku soo maray kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billah ummadta ugu khayrka badan ayaa tihiin marka waxa weeye waa ummadda ummadaha ugu khayrka badan waa ummadda ugu iimaanka iyo atbaacda badan waa ummadda ahlu jannaha ugu badan waa ummadda saabiqiinta ugu badan yacni waxa weeye fadaaishaasoo dhan waa leeyihiin laqad mana allahu cala almu'miniina id bacaa fiihim rasuula min anfusihim rasuulkaasi muxuu qabanayaa acmaashiisu waa maxay yatluu calayhim aayaatih wuxuu dadka ku akhrinayaa aayaadka ilaahay wa yusakiihim wuxuu ka tahirayaa ka nadiifinayaa qurunka dembiyada iyo gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo fisqiga ayuu ka nadiifinayaa ka daahirinaya suu uga daahirinayaa wuxuu ugu yeedhayaa iimaankiiyo daacada iyo khayrku ugu yeedhayaa inay iimaan iyo tawxiid la yimaadaan oo kufriga iyo shirkiga ka baxaan inay daaco la yimaadaan allah iyo rasuulkiisa ay ateecayaan oo macaasida iyo fisqiga ay ka baxaan yani markaa saas ugu yeedhaya daahiran wa baatinan inay isnadiifiyaan ila waxaan markaysagaa dembiyadiiyo xumaantoo dhammi waa quruna waa nijaas inagii hore usoo sheegnay inay markaa dembiyada dhammaantood kooda weyn iyo kooda yariba inay ka dhigan yihiin yani nijaase inay ka dhigan yihiin laakiin nijaasada waxay u qaybsantaa muhallada iyo mukhafafa najaase muqallado ah iyo najaase mukhafafo ah inama almushrikuuna najas annajaasat lmuqallada ya najaasada muqalladadahi waa shirkiga weeye ya isagu waa akbaru lkabaa'ir yacni duuna dalik waxa ah oo iyaduna markaysaga nooc taqliida leh nooc adkaana leh yani markaa dunuubta kabaa'irta ya yani sakaa'irtu waxay noqonayaan najaasa mukhafafay noqonayaan haakada inama almushrikuuna najas fajtanibu rijsa min alawthaan marka waxa weeye yani qurunkaa dembiyada iyo ayuu ka nadiifinaya yani caqiide xumada akhlaaq xumada dhaqan xumada ficilada xunxun hadallada xunxun yani markaa qasdiyada xunxun kullu daliku ka nadiifinaya oo ka daahirinaya itibaaca sharciga la raacaya waa ahaara wey wayuzakiihim taskiyadu waxa weeye waa halka laga cabiro tarbiya waxa la yidhaahdo tarbiya waa maxay waa barbaarin soo lama yidhaahdo wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta altarbiya waltacliim baa la yidhahdaa tarbiya waa barbaarin bimacnaa qofkii baa la doonayaa in dhaqankiisi la hagaajiyo ayaa la rabaa lafdiga sharciga lagu isticmaalay tarbiyada waa maxay waa taskiya taskiya weeye taskiya tacliim keliya lama rabo waxaa la rabaa altacliim wataskiya la rabaa ya yani tacliimta la baraya waa inay tahay tacliim yani markaa saafiya waa inay tahay tacliimaha qaarkood waxa gala qabash baa gala waxaa laga yaaba bidac inay ka mid yihiin waxyaala shari ku dhex jiraan xudayfa muxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuul lahi sala allahu alayh wasalam can alkhayri wa kuntu as'aluhu can ishari makhaafata an yudrikanii wa fii lafdin makhaafata an aqaca fiih dadku waxay nebiga ka waraysan jireen khayrka anna waxaan weydiin jiro ka waraysan jiray sharka ya baqasho aan ka baqanaayo sharka inaan ku dhaco ama sharku isoo haleelo markaasaan ku idhi bui yaa rasuul allahi yacni kunna fii jaahiliyatin wa sharin jaahiliya iyo shar baanu ku sugnayn fa jaa'ana allahu bi hada alkhayr allah wuxuu noo keenay khayrkan waa khayrka nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam fahal bacda hada alkhayri min shar khayrkan shar ma ka dambeeyaa qaala nacam haa shar baa ka dambeeya fahal bacda hada ashari min khayr sharkaana hadduu shar ka dambeeyo sharkaa khayr ma ka sii dambeeyaa qaala nacam wa fiihi dakhan haa sharkaa khayr waa ka dambeeyaa laakiin qiiqi baa ku jira dakhan yani saafi ma aha waxbaa ku dhex jira haddama arda waatay ahlucilmiga qaarkood ay cabbiraan altasfiya waatarbiya maxay leeyihin sheekh albaani aad buu ugu celcelin jiray erayga altasfiya waatarbiya altasfiya waatarbiya waa in la safeeyaa oo bimacnaa masalan waxyaalaha dakhanka ah ee ku dhex jiraa khayrka waa in laga safeeyaa laga hufaa waxaa soo gelaya dakhankii axaadiista daciifkaa soo gelaysa ictiqaadaadka qaldan baa soo gelaya bidacaa soo gelaya aaraada qaldan iyo qiyaasyada faasidkaee nusuusta ka hor imanaya ama ijmaca ka hor imanayaa soo gelaya walkhulfa linasin aw ijmaacin daca fasaada alictibaari kullu maa waca alqiyaas alfaasid waxa weye waa dakhal yacni mashaayikhda qaarkood waa ku dhaceen bacdu ahlicilmi shay bidacay ku dhaceen bacdu ahlicilmi qiyaasye faasid ay ku dhaceen bacdu ahlilcilmi ijtihaadaad qaldan bay ku dhaceen ijtihaadka qaldan waxaa dhici karta caalimkii ku dhacay inuu macduur isagu yahay oo naskiiyo daliilku aanu soo gaadhin ila qofku waxa uu ogaado buu mukallaf ku yahay ya dabeedna markuu daliil waayey oo xadiisku aanu soo gaadhin waxaa laga yaabaa inuu ijtihaaday dabeedna ijtihaad naskii ka hor imanaya aanu isagu ka warqabin buu ku dhacay shareecada ma ka mid yahay ijtihaadkaasi hadduu khata yahay maya muxuu cabdullahi bn mascuud yidhi aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaطa'an fa minii wa min ashayطaani wallahu warasuuluhu bari'aani minhu sanad saxiixay kaga soo arortay cabdullahi bn mascuud muxuu caddaynaya wuxuu caddaynaya ijtihaadka caalim ijtihaadaa ee haladka ahi in allah iyo rasuulkiis ba beri ka yihiin idan shareecadu beri bay ka tahay marka isagoo macduura la radinayaa oo la caddaynayaa khaa'nimadiisa oo saxda la raacaya mas'ala la weydiiyey masaladu xadiis bay lahayd laakiin xadiiska isagu ma ogeyn waxaa lagu yidhi qofka dumara haddii la guuriyo nin baa loo guuriyey ninkii markuu guursaday isagaan weli ninkii u tegin oo gabadhaas aan halkaa u dhaafin wax dukhuula aan samayn ayuu ninkii geeriyooday gabadhu mutallaqa maahee waa mutawafa canha laakiin ninkii uma tegin mufawada inay ahaydoo wax mehera looma faral yeelin ya biduuni taqdiiri mahrin ayaa la meheriyey waa mufawada waa laba ariiqoo dee markaysaa macruufu suurat lbaqara wa inaga ku soo marray aayaadku waa tay sheegaya ya marka wax mehera ma leedahay ciddo sama yeelanaysaa mise muallaqadii bay la mid tahay wax nas ah oo bidaat mas'alada ku sugan yani markaa waxba ma hayn cumuumku waa jira aayadda laakiin de wuxuu markaa dhici kartaa inuu isleeyahay armaa xadiis ka reebaya u jiraa markaasu aquulu fiiha bira'yi ijtihaadkaygan wax kaga odhanaya ra'yiga maxaa loo jeeda ijtihaadkaa loo jeeda ra'yigu wuxuu noqdaa ra'yi saxiix ra'yi wanaagsan iyo ra'yi qaldan aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban fa min allah hadduu sawaab yaho saxan yahay saan sheegaa yani waxa weeye xagga allah buu ka ahaada allah baa i waafajiyey wain yakun khaطأan fa minii wa min ashayطaan hadduu khaطأ noqdona aniga iyo shayطaan xaggiisay ka ahaatay khaطأaas wallahu warasuuluhu bari'aani minhu allah iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin beri bay ka yihiin marka atasfiya in laga saaf yeelo waxyaalaha markaa dakhanka ah ee markaysaa markaa ku jira waxay soo gelaysaa taskiyadii bay soo gelaysaa waatuu ka cabiraayo sheekh albaani atasfiya ka cabiraayo kutuba ku yaalla intee bidac kutuba ku yaalla intee ijtihaadaad khaldan ama markaysaga nusuusta ka hor imanaaya yani markaa kutuba ku yaalla ya marka waxa weeye waa in markaa la saaf yeelaa oo la kala hufaa oo la kala haadiyaa oo wixii yani nusuustii adilada khilaafsan la tuuraa wixii waafaqsanna la qaataa yatlu calayhim aayaati wayuzakiihim waa daahirina waa nadiifinaya dasaaistiiyo qurunku ka nadiifinaya wa yucallimuhum alkitaaba walxikma kitaabkiiyo xikmadu baray ariiqa saxana dacwadu waa maxay waa dadka waxa weeye tacliim iyo taskiya qur'aanka lagu akhriyo ya yani waxa weeye markaa la baro kitaabkiiyo sunnada la baro cilmiga iyagaa u asala alxikma waxaa loo jeedaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam baa loo jeeda haddii kitaab iyo xikmo laysku cadfo waxay noqonayaan yani waxa weeye xikmada in loo jeedo yani sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam oo bimacnaa yani marka laga warramaayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qur'aanka lagu soo dejiyey haddii lagu cadfo yani waxa weeye xikmo lagu cadfo waxay noqonaysaa yani in markaa loo jeedo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam marka alkitaaba waa qur'aanka walxikmatana waa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam wakhti hore aan soo marnay waxaan yaro tilmaamay yani in waxa weeye kitaab iyo xikmo lafdigan markaa caam yeelay marka cibaarada shaafici waxay ku saabsanayd yani kitaabka qur'aanka ama aayaadka qur'aanka marka la sheego xikmada lagu cadfay saas aawadeed nebiyada kale marka la sheegaayo yani iyadu way ka baxsan tahay oo toddobada uu sheegay shaafici ziyaaday ka tahay toddobada shaafici sheegay toddoba mawdic bay ku soo aroortay uu yidhi qur'aanka ama aayaadka qur'aanka ama kitaabka qur'aanka ah marka xikmo lagu cadfo waxaa looga jeedaa sunnadaa looga jeedaa toddoba mawdic bayna ku timi wuxuu u jeeday yani marka shareecada nebi moxamed laga warramayo calayhi salaatu wasalaam ama nebiyadii hore marka la sheegaayo iyadu markaysaa mawaadicdii ku soo aroortay walow markaa saasoo kale ha noqotee waa ka baxsan tahay toddobada waa ka baxsan tahay wa yucallimuhum alkitaabu walxikma xikmadu waa sunnada culammaduna waxa weeye xikmadu inay sunnada tahay xikmada markaan kitaab lagu cadfin ee gaar loo sheego itlaaqan waxay ku dhacaysaa cilmiga naafica oo qur'aankiina shamlinaya ya waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira yacni ku kastoo xikmo la siiyo waxaa loo jeedaa cilmi naafica la siiyo alkitaab wasunaba waa soo geliyaan laakiin cindan waxa weeyaan markaa iqtiraan waxay ku dhacaysaa in sunnada ay ku dhacayso wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin yacni hore waxay u ahaan jireen qaar baadi ku sugan baadi cad ku sugan bay ahaan jireen iyagoo sidaa ahaa ayaa haddana waxa weeye ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam sababtiisa uu ku soo hanuuniyey oo hanuunkii iyo hidaayadii islaamnimadii ugu yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii aan nebiga la soo dirin calayhi salaatu wasalaam wixii ay ku sugnaayeen maxay noqonaysaa bacdibaa waxay yidhaahdeen waxay ku sugnaayeen mar haddii sharci lagu xaaraantinimaynayo oo lagu diidaya aanu soo degin waxay iska ahayd wax iska bannaan oo yacni waxa weeye ka dhigan ka lacib oo xumaan iyo shar inay tahay laguma sifaynaayo laakiin qowlka noocaasi waa khalad sax maaha bimacnaa shaygu inuu shar yaho xun yaho qabiix yahay wuxuu ku sugnaaday sharciga keliya waxaa la odhanayaa waxa xumi mar walba waa xumaayeen mar walbana shar bay ahaayeen laakiin arrinka sawaabkiiyo ciqaabka ku saabsan baa sharciga ku xidhnaa laakiin garashada la garanayo waxay ma xun yahay ma wanaagsan yahay waa suuroobaysa in caqliga lagu garto maana dhacday dadka qaarkood inay ku garteen dad baa jira markaysaa khamriga wakhtigii jaahiliyada iska xaaraantinimay oo yidhi weliga cabi maayo yacni waxa weeye saxaabada qaarkood baa ka mid ahaa ya rag baa la yidhahdaa waxay ka mid ahaa raggii markaa khamriga xaaraantinimay wakhtigii jaahiliyada marka sharcinay marka wuxuu ahaayeen nusuustu waa sheegaysa aayaddu maxaa ku sugan wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin baadi cad bay ku sugnaayeen marka idan inay baadi ahayd nasku waa sheegay oo miyaan la odhan karin dalaalka hadda waxaa looga jeedaa un jahli ila dalaal mar soo aroortay iyadoo jahli looga jeeday waxaa la odhanayaa nusuuso kalaa jira xadiiska hadda aynu akhrina muxuu sheegay xudayfa muxuu yihi kunna fii jaahiliyatin wa sharin jaahiliya shar baanu ku sugnayn ya fajaana allahu bi hada alkhayr marka iyadoo markaa nebiga aan la soo dirin bay jaahiliye iyo shar ahayd jaahiliye iyo shar ay ahayd marka waxa weeye nusuustu saas yadaabay marka waxay tilmaamaysaa ahlucilmiguna masalada noocaasa waa tilmaaman waa sheegaan allah waxa uu yidhi laqad mana allahu cala almu'miniina id bacaa fiihim rasuula min anfusihim allah baan ku dhaartay laqad mana allahu xaqiiqay laqad haddaad aragto horteed dhaar baa la qadaraya ya yacni haddaad la-in iyo laqad iyo la afcalanna ya saddexda mid walba oo muwatia lilqasam dhaar baa horteeda la qadaraya yacni markaa la afcalanna iyo lain iyo laqad laamka ku jira horteed waxaa la ictiqaadiyaa inay dhaari markaysaa taallo inay dhaar taallo wallaamu fii laafcalanna aw laqad aw lain ilqasamu qablu yuctaqad laqad mana allaahu ay wallaahi o laqad mana allaahu allah baan ku dhaartay ee xaqiiqe allah waa galladaysto waa nicmeeyey cala almu'miniina muuminiintuu u nicmeeyey muminiinta wuxuu ku galladaysto u nicmeeyey id bacasa markuu soo diray nicmada weyni ma waxay ku xasishay dhalashada nebigu dhashay mise soo dirista la soo diray yacni waxa weye nicmadu waxay ku xasishay soo diritaanka la soo diray ku xasishay taasaanuu allah sheegaya id welida lama odhan id bacasa fiihim rasuula min anfusihim wuxuu allah u nicmeeyey mu'miniinta oo galladaystay id bacasa markuu soo diray oo soo saaray fiihim iyaga dhexdooda ka soo saaray rasuulan rasuul rasuulkaasoo min anfusihim iyaga nafahooda ka midoo iyaga ka dhashay rasuulkaasoo kaa'inan min anfusihim ay carabiyan milahum carabi ah oo la mida yaga liyafhamuu canhu si ay uga fahmaan oo hadalka ugu hadlayo ay u wayashrufuu bihi sharafna ay ku helaan laa malakan malag uma soo dirin wala acjamiyan mid acjamiyana uma soo dirin oo afka carabiga aan garanaynin kaana uma soo dirin acjami iyo cajami baa kala jira acjami waxaa la yidhaahdaa kaan marka afku ku hadlayo af carabiya ahayn waa acjami wain kaana carabiyan nasaban hadduu doono nasabkiisu nasab carbeed ba ha ahaado waa acjami laakiin cajamiyun waa maxay waa mansuubun ila waa ka nasabkiisu nasab cajama yahay aan carab gelin ayaa la yidhaha ajami marka ajami iyo ajami baa kala jira waxay u fasirayaan kolley mashaaikhda qaarkood ajamiga inay markaysa markaa ka dhigayaan yani kii aan carabi ahaynba laakiin sida mashhuurkii sidaa horay ahayd liyafhamuu canhu si ay uga weelayaan wayashrifuu bihi sharafna ay ugu helaan marka la yidhaha nabiga la diray carab ka dhashay waa carabi dee sharaf baa ugu jirta markaysagaa ciddii uu ka dhashay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum yani waxaan idiin soo dejinnay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum kitaab sharaftiinna ku sugan tahay oo sharaf baa ku jirta yacni af carbeed baa lagu soo dejiyey luqa carbeed baa lagu soo dejiyey nebi carabiyaa lagu soo dejiyey oo lagu soo rogay ya marka si caamana culammadu waa sheegeen oo u fasireenoo in la yidhaahdo kitaab yacni markaa sharaftiinnu ku sugantaho haddaad raacdaan muslimiinay ama carab ahaada ama cajam ahaado dee sharaf baa idinku jirta itibaacaad raacaysaan iyo rumayntaad rumaynaysaan sharaf baa idinku jirta laa malakan malak maanu soo dirin walaa ajamiyan mid acjamiyana maanu soo dirin oo aan markaa luqa carbeed iyo af carbeed garanayn yatluu calayhim aayaatih rasuulkaasoo yatluu akhrinaya waa sifo kale calayhim yaga korkooda ku akhrinaya aayaatii aayadaha ilaahay alqur'aana qur'aanka akhrinaya wayuzakiihim tahirayo nadiifinaya yuahhiruhum min adunuub wuxuu ka nadiifinayaa oo ka xalayaa dembiyada hadday gaalnimo tahay hadday munaafiqnimo tahay hadday fisqi tahay hadday akhlaaqo xunxun tahay kullu daalika ayuu ka nadiifinaya kullu daalika ayuu ka nadiifinaya yuطahiruhum min adunuub dembiyada ayuu ka daahirinaya ka nadiifinaya wa yucallimuhum alkitaaba wuxuu barayaa qur'aanka ayuu barayaa alqur'aana qur'aankuu baraya waalxikmata xikmaddana waa baraya assunnata sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin wain kaanuu ay wainahum kaanuu intu waa mukhafafa min asaqiila in waxay u timaaddaa afar macnay u timaaddaa inay mukhafafo tahay inay naafiye tahay iyo inay zaa'ido tahay iyo inay markaa tahay shardiya inay tahay waatuu markaa naadimku yidhi wajzin biin wanfi wazid wakhafifii fahadihi arbacatun faltacrifii durat lkayfaaniya waa ka odhanaya waxaad jasmisaa oo wax ku jasmisaa biin in wax ku jasmi waa shariyadii ya wnfi waxna ku nafyi waa naafiyadii in calayka ila albalaaq wazid waa zaa'idadii wakhafifi waa mukhafafadan hadda aynu hayno mukhafafa min asaqiila la yidhahda ay inahum kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin inahum yagu kaanuu waxay ahaan jireen min qablu ay min qabli bacsihi intaa nebiga la soo dirin ka hor lafii dalaalin qaarbaadi ku sugan baadidaasoo mubiinin bimacnaa bayinin cad wuxuu qadaray isimkii inna inuu ka dhigo hum inuu ka dhigo mufasiriinta qaarkoodna waxay shacnigay qadareen wa innahu ay wa ina asha'na bay yidhaahdeen wa in waxaa loo jeedaa innahu ina asha'na waana sida mufasiriinta qaarkood markaa ay mareen laakiin abu xayaan andalusi wuxuu yidhi uma baahna waxba in la qadaro laa sha'ni walaa hum midnaba in la qadaro uma baahna waayo xaaladdan waa khayru caamila waa midaan camal falayn waa qaliil inay camal fasho yani markaa marka haddii laamkii marka waxa weyaan la geliyey watalzamu laamu ida maa tuhmalu la fii dalaalin mubiin in muhmalo laga dhigo ayaa markaa saxnayd buuri laakiin calaa kulli xaal culammada qaarkood waxay yidhaahdaan walow qaliilba ha ahaatee waa la camal siin karaa yacni laamku inuu laazimaayo marka ay muhmalo tahay waa jirtaa laakiin macnaheedu maaha haddii laamba galo markaysa markaa yani marka uu galo xaggaa dambe waxay noqonaysaa ilaaba ilaa muhmala ah. ee eh, hadday muhmalo tahay unbay laazimaysaa laamku baa laga tilmaamaya marka alkhaطbu sahlun mubiinin bimacnaa bayinin buu ku fasiray wuxuu ku tilmaamayaa abaanadu inay tahay tii laazimka ahayd oo abaana waxay yeelataa laba macnoo abaana laazim iyo abaana mutacadiya kale jiro abaana waa caddaadiyo abaana waa caddeeyey labaduba waa jiraan yani maro horeynu soo sheegnay marka mawdic walba ta ku haboon baa lagu fasiraa tii laasimka ahayd baa mise waa tii mutacadiga ahayd marka hadda wuxuu u fasiray tii laasimka ahayd dalaal wax caddaynaya maahae waa dalaal bayin ah oo bimacnaa yani cad halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk